alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati nnisaa waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda shan iyo toddobaatan ee min suurati nnisaa allah waxau yidhi wma lakum la tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wاnnisaءi wاlwildan aladiina yaquuluuna rabbana akhrijna min hadihi اlqaryati الظalimi ahluha wاjcal lana min ladunka waliya wاjcal lana min ladunka nasiira aayaddu waxay ku saabsanayd boorin iyo tirtirsi lagu tirtirsinyaayo mu'miniintu inay jihaadaan oo gaalada la diriraan oo la dagaalamaan oo dadka mustadcafiintana ay soo badbaadiyaan oo istidcaafka iyo dhibaatada lagu hayo ay ka soo saaraan mustadcafiintana waxaa looga jeedaa mu'miniinta ku hoos nool gaalada oo ay gaaladu dhibaataynayaan oo ciqaabayaan oo ay tacdiibayaan oo qaarkood garaacyo lagu samayn jiray badan lagu samayn jiray iyadoo la leeyahay diinka ka noqda la leeyahy dib uga laabta la leeyahy aynay ahaayeen dadaan hijroon karayn oo cidhiligaa ku jira allahumay baryayeen rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha meelaha lagu ciqaabayo makaa ka mid a ibnu cabbaas waxau yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas kuntu ana wa ummii min almustadcafiin xadiiska bukhaariga aniga iyo hooyaday waxaannu ahayn mustadcafiintaannu ka mid ahayn buu yidhi ana min alwildaan wa ummi min annisaa ilaa aayadda waxaa lagu sheegay mustadcafiintaasi rag iyo dumar iyo carruur mid walba inay lahaayeen marka anigu wildaantii baan ka mid ahaa buu yidhi hooyadayna waxay ka mid ahayd min annisaa yacni dad kalena waa jireen oo rijaalka qaar baa ka mid ahaa oo rag la ciqaabaa jiri jiray rag baa la silsileedeeyey oo la xidhi jiray markaasaa la ciqaabi jiray oo la dhibaatayn jiray waa garanaysaan maalintii sulxuulxudaybiya heshiiskii iyadoo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ninkii gaalada matalaayey oo suhayl ibnu camrin ahaa markaasuu gaal ahaa ee berigii dambe u islaamayeen heshiiskii iyadoo la qoraayo ayaa waxaa ka soo dhacay inankiisii abujandal oo silsiladdii jiidanaya qodobada heshiiskana waxaa ka mid ahaa wixii annaga naga yimaada oo idinka idiin yimaada muxamedow inaad noo soo celinaysaan wixii laakiin idinka idinka yimaado annaga noo yimaada lama soo celinaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xurmada beydka ilaalinta uu ilaalinaayo ee uu doonaayo inaan dhii ku daadan aawadeed buu u yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu uhi khudo kasta oo maanta xaramka ay ku weynaynayaan oo ay ku dhowrayaan oo ay ila yimaadaan waan ka aqbalayaa buuhi taa markay ula yimaadeen qodobka adaga caynkaasa waa ka yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa la qoray iyadoo qoraalkii weli socdo oo aan laga faaruqin ayuu idhi maxamedow ciddaad noo celinayso kaasaa ugu horreeya silsiladdii buu jiidanayaa waa inankiisii aasaartii tacdiibkaa ka muuqata in la cadaabayo la dhibaataynaayo oo uu yidhi haddaanad kaa ii celin waxaan kula saxeexanayaaba ma jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aamiyey isaguna inuu celis yahay markaasuu halkii ka muusanaabay markaasuu yidhi yaa macshara almuslimiin magaalaa laygu celinayaa oo diinkayga iga fitnaynaya oo inay diinta iga saaraan doonaaya ilaahay baa faraj kuu yeeli doona ayaa markaa lagu yidhi heshiiska sidiiba ku dhacay abujandalna waxay noqotay gacanta qabsoo kacayso muslimiinta qaarkoodna xaaladda caynkaasa caatifadoodii baa kacday xamaase aad u badan ayaa markaa ku sugnayd cumar bnukhadaab nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi yaa rasuul allah alasnaa cala alxaq miyanaa xaq ku sugnayn markaasuu bala miyana iyaguna baatil ku sugnayn haa way ku sugan yihiin miyaan ka laynaga dilaa janno gelay kayaga laga dilaa naar gelay markaasuu yidhi haa bala waa gelaya facalaama nucdi daniyata fii diinina maxaan taliidata u dooranaynaa yaa markaasuu dabeedna nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay baan ahay allahna caasiyi maayo arrinkana cisyaan maaha waa ka tegey abubakar buu u tegey nafsul as'ilu weydiiyey abubakar ma ogayn jawaabaha nebigu ku jawaabay haddana sida nebigu ku jawaabuu ugu jawaab celiyey si la a ah abubakar wuxuu ahaa aclamu saxaaba saxaabada shakhsiga ugu cilmiga badan ayuu ahaa cinda ahli sunnati waljamaca shiicadu iyagu waxay u qabaan inuu caliy bnu abi aalib saxaabada ugu cilmi badnaa xadiis daciifay cuskadaan oo odhanaya ana madiinatu lcilmi wacaliyun baabuha xadiiska noocaasi ma sugnaan waxay yidhaahdeen shiicadu nebigaa yidhi ana madiinatu lcilmi anigu madiinadii magaaladii cilmigaan ahay wa caliyun baabuha calina waa albaabkeeda ta noocaasi ma sugna xadiis ahaan uma asixin saxiixa waxaa ku sugan abu saciidin alkhudri ou yidhi fa kaana aclamana wuxuu ahaa abubakar ka noogu cilmiga badan buu ahaa saxiixay ku sugan tahay yaa odhanaya abu saciidin alkhudri baa odhanaya oo markuu yidhi waxaw ina cabdan min cibaadi illaahi khayarahu allahu bayna addunya waalaakhira saxaabada kale ma fahmin in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam isagu isu jeedo laakiin abubakar markiiba waa fahmay deedna waa ooyey markaasuu nafdika biaabaa'ina wa ummahaatina waxaannu kugu furanaynaa aabbayaasha iyo hooyooyinkayo ayaannu kugu furanaynaa fa kaana aclamanaa bihi saas aawadeed waxay culammadu yidhaahdaan xataa wax kale iska daaye yacnii hadalladiisa fahamka markaa la fahmaayo ugu aqoon badnaa waxaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen masaa'isha saxaabadu isku khilaafeen mas'alo daciifa marnaba abubakar kuma tegin yaa mar walba hadday iskhilaafaan yani markaa qowlkiisa ayaa qawi ahaa ama la raaci jiray almuhim yani saxaabada qaarkood saasaa markaa dhibaatooyin markaa loogu samayn jiray oo loo ciqaabi jiray yacni markaa saxaabo hijroonka eri weyday baynay ahaayeen oo hijradii yacni tahli waaye ama awoodi waaye ama ha ahaadaan marka waxaa rag la haysto ha ahaadaan ama ha ahaado dumar iyo carruur aan hijroon karayn ha ahaadaan ahaadaanbe yacni saas yadaa ha ahaadaan waa yahay allah waxa uu yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illah wamaa lakum ay ayu shayin habata lakum maxaa idiin sugnaaday laa tuqaatiluuna xaal aydaan dagaalamayn maxaa idiin sugnaaday waa xaaliya istifhaamu tawbiikh waa istifaam canaan ah oo lagu canaananaayo inay markaa dagaalka sidii la rabay ayna ula iman ay laa maanica lakum min alqitaal wax idiin diidayaa dagaalka ma jiro fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa xaal aydaan u dirirayn maxaa idiin sugnaaday wa fii takhliisi lmustadcafiin dadka mustadcafiinta ah soo badbaadinta la soo badbaadinayo mustadcafiinta oo cadowga laga soo samata saarayo oo laga soo badbaadinayo waddadeeda inaydaan u dagaalamin maxaa idinku sugnaaday ma u dagaalantaan saa u soo badbaadisaan sheikhu wuxuu qadaray takhliis culamada qaarna sabiil bay qadareen fii sabiili lmustadcafiin labaduna isdiidi maayaan waa fii sabiili takhliisi lmustadcafiin baa macnuhu dhacaya dadka mustadcafiinta badbaadinta la soo badbaadinayo waddadeedana xaal aydaan u dagaalamayn maxaa idiin sugnaaday yani u dagaalama u dagaalama u dagaalama in mustadcafiinta la soo badbaadiyaana waxay soo gelaysaa uun fii sabiili illah bay soo gelaysa marka waxay noqonaysaa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam yacni shay gaara in lagu cadfaayo shay guud min alrijaali xaalay mustadcafiintu ahaadeen min alrijaali rag ay ahaadeen wanisaa iyo dumar ay ahaadeen walwildaani iyo caruur ay ahaadeen waxaad u fasiri kartaa bayaan waxaanad u fasiri kartaa yacni markaa tabciid oo dee waxa weeye rijaalka caamka iyo nisaaga caamkaa Eh, ayay markaa ka mid yihiin baa loo jeedaa marna waxay noqonaysaa marka in laga tilmaamayo yani markaa kuwan mustadcafiinta ah oo noocyada ah yani rag iyo dumar iyo caruurba ah iyagunbaa markaa la sheegaya aladiina kuwaasoo xabasahum alkufaaru gaaladu ay ka xabiseen can ilhijrati hijrada ay ka xabiseen wa aadawhum ay dhibaateeyeen wa aadawhum ay dhibaateeyeen daalku waa kordhiganya wa aadawhum odhan mayse amar bay noqonaysaa marka qaala ibnu cabbaasi ibnu cabbaas wuxu uhi radia allaahu canhuma kuntu ana wa ummii minhum waxaan ahaa aniga iyo hooyadaybaa minhum mustadcafiinta qaar ka mid aanu ahayn xadiiskuna bukhaarigu ku sugan yahay kuntu ana wa ummii min almustadcafiin aladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanayay daaciina xaalay ilaahay baryayaan rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow akhrijnaa na saar min haadihi alqaryati magaaladan tan aa naga saar aaalimi ahluha magaaladaasoo aaalimi xadgudbay ahluhaa ehelkeedu uu xadgudbay alqaryati baa laga sifaynaya aaalime baa sifa ah haddii la yidhahdo sifadu mawsuufkii kamay waafaqiin xaggii yani markaa taaniiska iyo tadkiirka alqaryati waxay ahayd mu'anasa aaalimina waxa weeye waa mudakar waxaa la odhanayaa nactigani xaqiiqi maahe waa sababi maadaama nacti xaqiiqi aanu ahayn nacti sababiya yahay oo dulmigu ehelka qaryada u dhacaayo sidaas aawadeed baan markaa looga waafajin aaalimi ahluha qaryadaasoo aaalimi u xadgudbay ahluha ehelkeedu u xadgudbay bilkufri gaalnimada ku xadgudbay wajcal lanaa min ladunka waliyan wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min laduunka ay min cindika agtaada waxaad nooga yeeshaa weliyan gargaare noo yeel yatawallaa umuuranaa umuraha yaga tawalliyaayoo maamulaayo wajcal lanaa noo yeel min laduunka agtaada nooga yeel nasiiran mid markaa noo hiiliya oo dhibaatada naga manciya iyo in nala ciqaabo oo nala markaa dhibaateeyo yamnacunaa minhum yacni yaga naga manciya marka nasiirka waxaa loo jeedaa macnaa maanic ayaa loo jeedaa waqad istajaaba allahu ducaaahum ilaahay waa aqbalay ducadoodii fayasara libacdihim alkhuruuj wuxuu u fudaydiyey bacdi ka mida mustadcafiintii bixitaan buu u sahlay oo u fudaydiyey bixitaan ayuu u sahlay oo u fudaydiyey wa baqiya bacduhum barkoodna waa ku baaqi noqdeen waa ku sugnaadeen ilaa an futixat makka ilaa maka la furtay wawalla cataaba bna asiid waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga mas-uul dhigay cataab ibnu asiid ee saxaabiga la yidhaahdo fa faansafa madluumahum min aalimihim fa ansafa uu uga garsooray oo uga cadaalad sameeyey madluumahum kooda la dulmiyey min daalimihim kii iyaga dulmiyey ayuu uga garsooro oo uga cadaalad sameeyey marka bacdiga loo sahlay inay ka baxaan waxaa ka mid ahaa abu basiir iyo abu jandal iyobaa ka mid ahaa bacdina waa ku baaqi noqdeen ilaa maka la furtay oo ibnu cabbaas iyo hooyadii baa ka mid ahaa ibnu cabbaas iyo hooyadii ayaa ka mid ahaa abu basiir waa soo fakaday waa ka soo baxsaday dabeedna markaa madiine ayuu tegey heshiiskiina sidii buu yaallaa madiine markuu tegey laba gaaladii ka mid ah ka daba tegey madiinay tageen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u tageen markaase muxamedow ninka noo soo celi waa muqtada alcahdi ballanku siduu ahaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waa fuliyo gacantuu ka geliyey labadii gaal baa loo dhiibey waa xidheen waa ka haysteen intay gacmaha ka xidheen bay dabeedna ka haysteen jidka dhexe markay marayeen ayaa wuxuu ogaaday xadhiggiisu inuu debicsan yahay dabeedna nin buu ku yidhi war ni seeftaadu qurux badan baal qurux badan baa siyataa bal itusniyo wuxuu isleeyahy wuu xidhan yahayoo dee waxa weeye waxba iskaga tirin maayo gacantii unbuu la baxo seeftuu galka ka jaro kurku ka jaray kii kalena waa argagaxay markuu arkay saaxiibkii in la dilay dabeedna isaguna waa cararay waa iska soo noqdo xaggii madiinu u noqday isagoo seeftiina lalansanaya ninkii markuu cararay isagu wuxuu u cararay xagga madiina ayuu u cararay ninkanna waa iska soo dabagalay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka ku jira ayuu wuxuu arkay ninkan cararaya ee aan fariirsane naxsan markaasuu inna haada ra'aa ducran argagax buu arkay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi saaxiibkay la dil wa innii lamaqtuulun anna waa lay dilayaa in yar dabadeed baa abubasiir soo galay wuxuuhi yaa rasuul allah ballankii fulisay i celisay ilaahay baa isoo badbaadiyey markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam miscaru xarbin low kaana lahu axad miscaru xarbin waa nin markaa dagaal huriyo ah low kaana lahu axad maanta hadduu cid leeyahay waa nin dagaal huriyo ah abubasiir wuxuu ahaa nin fiiro badan wuxuu fahmay mar labaad gaaladu hadday yidhaahdaan ballankii noo oofiyo gacanta naga geli in la dhiibaayo dabeedna waxay noqotay madiine fadhi kuma yaal madiina fadhi kuma yaal hadalkaasuu ka akhristay kadib waa ka baxay aygaa dhexee makiya madiine u dhaxaysa ayuu iska galay meel loogu hagaaga ma leh nebigii iyo muslimiintiina lama joogo isaga iyo gaaladana heshiis kama dhexeeyo heshiisku wuxuu ka dhexeeyaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta madiine la jooga ayuu ka dhexeeyaa halkaa mas'ale muhima laga qaataa masaladaas waa maxay muslimiinta axkaamtoodu inay kala duwanaan karto oo maamullada marka laga eego maamullada muslimiinta qaarkood gaalada dagaal ka dhaxayn karo iyadoo qaar kale heshiis ay la leeyihiin labada midna ayna waxba isyeelayn nebigu kuma canaanan maxaad u dishay ninkii gaalka ahaa waayo abubasiir iyo yacni markaa nimankan gaalaad wax heshiisi kama dhexeeyo gacantaana laga geliyey heshiiskaasi wuxuu yaallaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta madiine ku sugan mu'miniinta maka lagu dhibaataynaayo heshiiskani ma khuseeyo lamana odhanaayo mar haddaa mu'miniin ku dhibaataysaan maka heshiiskii waa jabay oo muuminiinta qaar baa wax yeesheen waayo dee wilaayadii muslimiinta ee madiine ka dhisnayd kuma hoos noolo kuwaasi marka muslimiinta axkaamtooda waa kala duwanaan kartaa wax eeda kuma lahayn dembina ma samayn abubasiir inuu gaalkii dilay heshiiskiina waxba ma yeelin xataa gaaladii may odhan heshiisku waa jabay oo nin muslima ah ayaa nin naga dilay ya xataa gaaladii ma odhan abubasiir hogtaa dhexuu iska galay waxa la wuxuu ka arko gaalada qurayshaadna waa dabsaar dad iyo duunyo midnaba u badbaadin maayo meel loogu hagaagana ma leh oo maka ku xidhan ayaa ogaaday halkaas inuu ku sugan yahay isna waa soo cararo oo u yimi kooxo kalena waa u yimaadeen waxaabay noqdeen jamac jabhad yaroo aan meel loogu hagaaga lahayn yaa waxay ka helaanna meeshay ka helaan baa arag ka dhexeeyo markii dambe gaaladii iyagaa yimi oo waxay yidhaahdeen muxamedow kuwaana naga soo xaree waxa dambe ha soo celinin madiine ku xaree heshiiskiina ha ka mid noqdaan faran kalea ku furantay marka ya shardigii markaa iyagaa ka tanaasulay waxay yidhahdeen kuwaana soo xaree yacni ciddii idiin timaadana ha noo soo celinina saasaa markaa taasina ay markaa yacni markaa farajka noocaasi ku yimi waatuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abu jandal ilaahay baa faraj ku yeeli doona farajki waa kaa mu'miniinta qaarkood oo mustadcafiinana fatxu maka markuu dhacay ayaa iyagana farajku ugu yimi allah waxa uu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna waa dirirayaan u dagaalamayaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisa ay u dirirayaan o u dagaalamayaan masalada aynu sheegnay ahlucilmigu waa taqriiriyaan alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka ayuu kaga hadlaa una tilmaamaa axkaamta muslimiintu inay kala duwanaan karto yani markaa xadiiskaana laga istimbaado laga qaato culammada markaysa markaa yani qaarkoodna ay sheegeen oo shaykhulislaam ibnu taymiyana ka soo naqlinaayo ahlucilmi kalena waa sheegeen zaadulmacaadka ka raajac okay aladiina aamanuu kuwii rumeeyey yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisao jihaadka ay u dirirayaan waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili taaguut yacni taaguutka waddadiisay u dirirayaan shaytaanka waddadiisay u dagaalamayaan faqaatiluu wliyaaa ashaytaan faqaatiluu la dirira oo la dagaalama awliyaaa ashaytaani shaytaanka awliyadiisa iyo marka waxa weeye saaxiibbadiisa la dirira oo la dagaalama ina kayda ashaytaani kaana daciifa ina dhagarta shaydaanku kaana wuxuu ahaaday daciifan mid taag daran buu ahaaday alladiina kuwii aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadkay u dirirayaan waaladiina kuwii kafaruu gaaloobayna yuqaatiluuna waa dirirayaan fii sabiili taaguut waddada daaguutka oo shaydaanka abay ah u dirirayaan ashaytaani daaquudka shaydaankaa looga jeeda sidaasaana culamo fara badani ku fasireen waana sida markaa taaquutka uu ku fasiray cumar bnu khadaab uu ku fasiray faman yakfur biaaguuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati alwifqa tafsiir ibnu kasiir aayadda tafsiirkeedu ku sheegaa hadalka marka waxaan yani cumar ee taaguudka shaydaanka lagu fasirayana soo naqliyaa dabeedna wuxuu yidhaha innahu qawiyun jiddan aad bay u xoog badantay buu yidhahdaa haddii laga eegaayo taaguudku min xaysu marka laga eego min xaysu alxaqiiqa waa shaytaanka min xaysu suura markay noqotona suwar badan buu ku imanaya oo ku kasto allah sokadii la caabudo oo ka raalliya ama dadka ugu yeedhaaya ama dadka ugu baaqaya ama baadi ku hogaaminaya ama falalow ah dhammaan daaquudku waa ku dhacaya waa suwarka uu ku imanayo laakiin dhammaan maxaa u aabba'a oo ay ka soo wada fulayaa shar oo dhan iyo xumaan oo dhan wuxuu ka soo fulayaa shaytaanku ka soo fulaya faqaatiluu awliyaaa ashaytaan faqaatiluu la dirira awliyaaa ashaytaani shaytaanka awliyadiisa la dirira ansaara diini yacnii diinta shaydaanka cidda u gargaaraysaa la dirira kuwaasaa awliyaa shaytaan ah taqlibuuhum waa ka qaalib noqonaysaan haddaad la dirirtaan liquwatikum billaah xooggiinna markaa allaah yacni markaa ku xogsateen oo allah idinku kaalmeeyey liquwatikum xooggiinna daraaddii ayaa markaa kaga qaalib noqonaysaan billaah yacni markaa kaalmada ilaahay xaala ku sugan tihiin wallahi idin kaalmayna ama ku dheehantiin kaalmada ilaahay ama aa xoog ku yeelanaysaan billaahi icaanada ilaahay biicaanati illaahi aa xoogga ku yeelanaysaan ina kayda shaytaani dhagarta shaydaanku bilmu'miniina mu'miniinta u dhagrayo kaana daciifa waxay ahaatay mid taag daran waahiyan mid daciifay ahaatay waahiyan iyo daciifan waa isku macni hmm laa yuqaawimu kayd allaahi bilkaafiriin uma beegtoomaayo uma dhigmaayo kayd allaahi dhagarta ilaahay bilkaafiriina gaalada u dhagraayo aayadda allah wuxuu inoogu sheegayaa yacni marka awliyaau shaytaan inay jiraan waxaynu ku aragnay aayado kale awliyaa allah alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun walaa hum yaxzanuun waa laba nooc awliyaa ullah iyo awliyaa shaytaan marka ahlu iimaanka iimaanka ku dhimanaya waxa weeye dhammaan waa awliyaa ullah iyagu ha sii kala fadli bataan oo ha kala korreeyaan wilaayadoodu ha kala badnaato ha kala yani dheeraad ha kala lahaato laakiin asalka ahlu iimaanka oo dhammi waa awliyaa ullah cid kastoo iimaan ku dhimanaysa iyo tawxiid waa awliyaa ullah qaarkood walaayadoodu waa naqsa ku sugan qaarna waa kaamil wax allo waxa ahlukufriga ah iyaguna waa awliyaau shaytaan weeye awliyaau shaytaan marka weeyaan marka dadki waa awliyaa ullah iyo awliyaau shaytaan ahlucilmiga qaarkood ba waxay qoreen kitaab la yidhaahdo alfurqaanu bayna awliyaai araxmaani wa awliyaai shaytaan shaykhulislaam ibnu taymiya risaalo noocaasa ayuu leeyahay kitaab noocaasa oo mawduuca kaga hadlaayo marka awliyada ilaahay waa cidda iimaanka iyo taqwada la timi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyaau shaytaanna waa cidda ka maran weeye iimaanka iyo taqwada ka maran waa ahlu kufriga marka allah wuxuu sheegayaa ahluliimaanku inay u dagaalamayaan waddada ilaahay oo jihaadka ay u dirirayaan fii sabiili illah liajli illah bayna ugu dirirayaan yacni camalkay la imanayaanna waa taaco qasadkay ula imanayaanna waa ikhlaas man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculya fahuwa fii sabiili illah ku kastoo dagaalamo dirira litakuuna kalimatu llahi alculyaa si ay u noqoto kelmadda ilaahay ee laa ilaaha ila allah hiya alculyaa ta korrayso si ay u noqoto u dirira fahuwa huwa fii sabiili illaah fii sabiili illah ku sugan yahy marka aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah jihaadkaas ayay marka waxawan yani iyagu wadaan ilahay dartii bayna u dirirayaan kuwa gaaloobayna waxay u dirirayaan fii sabiili taaquut waddada shaytaankay u dirirayaan marka allah wuxuu amrayaa in marka lala dirira awliyaa ashaytaan faqaatiluu awliyaaa ashaytaan awliya shaydaanka la dirira oo la dagaalama ya markaasuu ilaahay markaa sheegayaa dhagarta shaydaanku inay daciif tahay ina kayda shaytaani kaana daciifa ya yani dhagarta ilaahay baa ka weyn uu gaalada dhagraayo wayamkuruuna wayamkur ullah ya makriga ilaahay iyo kaydka ilaahay baa ka weyn yani kaydka gaalada si kastoo marka waxa weeye ay isu urursadaan yani dhagarta ilaahay baa markaa ka weyn saas aawadeed muminiintii waa la dhiiri gelinaya waa la tirtisinaya yani waxaana loo tilmaamayaa in gaaladii aynay ka baqin yani waxaana loo sheegayaa dhagartooda inay daciif tahay haddaba halkan waxaa ilaahay yidhi ina kayda shaytaani kaana daciifa dumarka markii la sheegayeyna ina kayda kunna cadiim dhagartiinnu waa weyn tahay labada markaa maxaa laga tilmaamaya meesha ay ku saabsan yihiin baa kala duwan marka ilaahay yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa muqaabilka marka loo eego kaydka ilaahay dee waa daciif ya dhagarta shaydaanku waa daciif ya inna kayda kunna cadiim marka la yidhina dhagarta dumarka waxaa loo eegaya dhagarta ragga oo dhagarta dumarka marka dhagarta ragga loo eego yacni dhagarta marka dumarku waa weyn tahay inna kayda kunna cadiim mm. yacni xoogga laga xoog badan laakiin xagga marka waxawan yani dhagarta iyo tabta iyo kaydka ayay ka badiyaan yani ragga allah waxa uu yidhi alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu alam tara ma ogtahay oo cilmigaaba ma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay qiila lahum lagu yidhi yaga kufuu aydiyakum laabta gacmihiinna gacmihiinna haysta wa aqiimu asalaata salaadana oogoo taaga wa aatuu zakaata zakadana bixiya oo ciddii xaqa u lahayd siiya falammaa kutiba calayhim alqitaalu markii lagu faral yeelay korkooda dagaalka lagu faral yeelay idaa fariiqun minhum waaba yagii oo koox ka midii yakhshawna annaasa dadka ay ka baqayaan ka khashyati illaah ee baqasho la mida baqashada allah ay ka baqayaan aw ashadda khashya ama waxay ka baqayaan yacni baqasho yacni markaa waxa weeye ka daranba baqashada ilaahay bay ka baqayaan oo la yidhaahdo masder baa loo qadarayaa yakhshawna annaasa khashyatan ka khashyat illaah ka khashyatihim allaha ama ka khashyatihim cadaab allah aw ashadda khashya aw khashyatan ashadda khashyatan min khashyat illaah wajiga kale waxay tahay waa in la yidhahdo xaal weeye yakhshawna annaasa dadkay ka baqayaan ka khashyat illaah xaalay shabahayaan marka baqashadooda ay dadka xaalay shabbahayaan yacni baqashadooda ay ka baqayaan allah ay ka baqayaan xaalay shabbahayaan yacni markaa u egyihiin aw ashadda khashya ama xaal yacni markaa cabsidoodu ka daran tahay cabsida allah ay ka baqayaanba ay ka daran tahay wa qaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa rabbigayow lima katabta calayna alqitaal lima katabta maxaad noogu faral yeeshay calaynaa korkayaga alqitaala dagaalka maxaad noogu faral yeeshay lowlaa akhartana maad naga dibdhigtid ilaa ajalin qariib ilaa muddo dhow maad naga dibdhigtid qul waxaad tidhaahdaa mataacu dunyaa raaxada adduunyadu qaliilun waa yar tahay waalaakhiratu aakhiro khayrun iyadaa markaa u khayr leh liman ittaqaa ka allah ka baqa walaa tudlamuuna fatiila laydinma dulminaayo fatiilan ay qadra fatiilin yacni laftimireedka halkeeda kala jeexan khaydka yaray ku jira qadar la-eg laydin dulmin maayo aayaddani waxay lahayd sabab bay lahayd sababta waxaa soo wariyey ibnu jariir atabari iyo nasaa'i kubraha iyo suqrahaba min xadiisi cabdullaahi ibni cabbaas sababtaasi waxay tilmaamaysaa in cabdiraxmaan ibnu cawf iyo asxaab kale oo wehelisaa ay nebiga u yimaadeen maka ugu yimaadeen oo ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay ow cizi baannu ku sugnaan jiray annagoo gaala ah markaanu islaamnay oo muminiin noqonay ayaanu waxaanu noqonay qaar dullaysan can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana cabdiraxmaan ibna cawfin wa asxaaban lahu atawu nabiya sala allahu aleyh wasalam bimakka faqaaluu ya nabiy allahi kuna fii cizin wa naxnu mushrikuun falama aamanna sirna adillah qaala inii umirtu bilcafwi falaa tuqaatilu lqowm wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga waxaa lay amray cafin baa lay amray yaa ciddii markaa dhibaato igula kacdaa anigiiyo dadka i rumeeyey inaan cafiyo oo iska dhaafo aanan ka aargoosan oo la dagaalamin inii umirtu bilcafwi falaa tuqaatilu qawm duulka ha la dirin oo ha la dagaalamina duulkan gaalada ah falammaa xawalahu allahu ila almadiina markuu ilaahay madiina u xawilay amarahu bilqitaali dagaalkuu amray fakafuu markaasay ka gacan haysteen dagaalkii markaasaa deedna aayaddani soo degtay alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu asalaata wa aatuu azakaa falama kutiba calayhim alqitaalu ida fariiqun minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illaah xadiidka tabari iyo xaakim iyo nasaa'i baa intuba soo wariyeen sheekh albaanina wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix sanad saxiixa ayuu ku yimi marka aayaddu munaafiqiin kuma soo degin mu'miniin bay ku soo degtay cabdiraxmaan ibnu cawf waa min alcasharati almubashariina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayuu ka mid ahaa saxaabada nabigana sala allahu alayh wasalam waxaa ugu fadli badan alcasharatu almubasharuuna biljanna cinda ahli sunnati waljamaca ahlu sunna waljamaca waxay qabaan tobanka saxaabi ee alcasharatu almubasharuuna biljanna haddii kala fadli bataan abubakar cumar ha ku xigo cusmaan ha ku xigo cali ha ku xigo laakiin tobanku waxay yihiin waa cidda saxaabada ugu fadli badan hasii kale fadli bataane ya cidaan markaa casharadaa ahayn oo saxaabada ka mida oo ka fadli badan casharadaa ama axad ka mida ka fadli badani ma jiro abadan waa yahay marka waxaa laynoo sheegayaa eh, in markaa ay qoladii marka hore doonaysay dagaalka wakhtigii maka qaarkood markii hore markii la amray markii madiine la tegee dagaalka la is amray inay qaarkood xoogaa dagaalkii aynay markaa markiiba gelin aad markaa xoogaa aynay u firfircoonaan dabeedna tii markaa lagu canaananaya ya tii ayaa lagu canaananaya tii ayaa lagu canaananaya waxaana markaa la tilmaamayaa markii horena yani insaan lagu yidhi markii dambena insaan lagu yidhi waxaan laga qaadanaya axkaamta sharcigu dee marba in baa soo degaysay waxa weeye tadriij baa lagu markaa yani an fa shay shayan qadarqadar bay axkaamta u soo degayen xukum markii hore jiraa marka dambena la nasakhayaa oo xukum kaloo ka beddelan imanaya shareecada waxaa jira naasikh iyo mansuuh baa jira ya maraaxil baa dagaalku soo maray dee isla markii nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo dirayba lama odhan la dagaalan ee markii hore waxaa la haysta salaaddiina tukada ya zakada bixiya oo zakada sooto layidhi waxaa lagu faral yeelay fii cahdi lmadiina la faral yeelay maxaa laga jawaabaya alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu salaata wa aatuu zakaa waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdaan suwarka makiga ah eh, zakooyin ku soo arooraa jira ya wa aatuu xaqahu yowma xasaadih wa kadalika suwar kalena waa ku timi masa'ala saa'il baa ka mida ya waxaa ka mida mu'minuun baa ka mida waladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum yacni marka waxaa weeye xoolihii in wax laga bixiyo waladiina hum lizakaati faaciluun aayadda kale waa kuwa zakada marka waxaa samaynaya marka suwarka makiga ah wa xaqahu yowma xasaadih aayaddan oo iyaduna marka waxa weeye ha ahaato cahdigii madiina laakiin waxay ka warramaysaa xukum hore oo horreeyey oo aha caadigii maka oo inta hore ah alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu salaata waatu aatuu zakaa cahdigaa hore ee dagaalka loo diidaayey ee gacmaha laabta la lahaa ee cafwiga la kaalaya xaaladdaasaa marka waxa weeye lagu yidhi salaadana ooga oo taaga yacni zakadana bixiya saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen cahdigii maka zakadu waajib bay ahayd laakiin waxaa kala duwan zakada waajibka ahayd cahdigii maka cahdigii maka zakadu waajib waa ahayde laakiin filjumla xoolaha in wax laga bixiyo ayaa waajib ahaa laakiin zakadan mucayanka ahee muqdirka mucayankaa ah la sheegaayo ee nisaabyada loo yeelay ee la yidhi markaa muqdurkaasaad bixinaysaa adrigii hadduu afartan gaaro neef ka bixi geeli hadduu shan gaadho marka waxa weye neef adhiya ka bixi yacni zakada noocaasa ee muqadarka ah ee wax mucayana la odhanayo marba muqdirkaasaa kugu waajibay kaasaa madiine lagu farar yeelay ama cahdigii maka maxaa waajib ahaa cahdigii maka waxaa waajib ahaa dadka ladane xoolaha lihi inay xooluhu wax ka bixiyaan waxay bukhliga iskaga ilaalinayaan yacni fuqaradiiyo masaakiintana ku taageerayaan laakiin maxduud ma ahayn may xadidnayn filjumla wax bixiya marka in yar ha bixiyo ama in badan ha bixiyo ya marka filjumla in xoolaha wax laga bixiya marka hore la amraye caadigii madiine marka waxaa la amray zakada markaa waxa muqadarka ah maxduudka xadka mucayankaa loo yeelay sidaas aawadeed baa nusuustu ama adiladu isaga hor imanayn marka xaaladdaa hore waxaa lagu yihi gacmaha laabta sidaa sharciga lagu amray ayaa xikmadiiyo caqliguna keensanayo waayo dee gaalada laftoodii bay ku dhex noolaayeen meeshanna gaaladii baa joogtoo deganayd yaa yacnii haddii marka waxa weeye dagaal markaa la amro dee waxaa ka iman lahayd fasaad baa ka iman lahaa yaa iyagoo gaaladii ku dhex nool meelay marka waxa weeye ku badbaadaan may heleen laga badan yaa yacnii meelay marka waxa weeye markaa u gaara ma joogaan meelay isku urursadaan ma laha yani waxay noqon lahayd marka waxa weeyaan in markaa eh, la gowrgowraco ayaa ka iman lahayd yacni asbaabta caadiga haddii lagu xisaabtoon saasaa marka waxaa ka iman lahayd ta kale infiraar baa diintii marka waa laga yaaci lahaa oo dee waxa weeye dadkii qaraabada ahaa meesha wada degan markay noqoto marka waxawa inay islaayaan waxa weeye oo dee marka kuwii dhibaataynaya kuwii dad u xigay bay ahaayeen hadday kuwii marka waxa weeyaan tooriyaha gelgeliyaan maxaa ka iman lahayd wada waa noocaas waa inan iyo aabbihii markaa waxa inay isdilaan waa dadkii qaraabadaha inay isgowrgowracaan waa qaraabooyinkii in la gooyo diintii in laga infiraaro laga yaaco aan dadku diinta soo gelin baa yadana ka iman lahayd marka waxa wakhtiga cahdigaa maka saasaa sabirka loo amray malay gacmaha laabta kuwii marka waxa weeye markay dhibaatadii ku badatayna markii dambe waxa weeye hijradii yacni xabasho ayuu nebigu u tilmaamay ee xagga xabashadii inay u hijroodaan oo waxa weye markaysaga waxaa jira ina bilxabashati malikan laa yudlamu cindahu axad xabashida waxaa ku sugan boqor agtiisa aan cid lagu dulmiin ya haddaad halkaa tegi lahaydeen dee waa idiin fiicnaan lahayd markaasaa saxaabadii marka ay hijroodeen ya saxaaba dooraa hijrooday laba hijraa markaysaga loo galay xagga xabashida laba xilli ayaa markaysaga marba qayb saxaabada ka midii hijrootay markaasaa halkaa ay tageen dabeedna markaa halkiina kagamay hadhin gaaladii quraysheed wafdi bay direen ay leeyihiin boqorka xabashida u taga hadiyaddan u geeya waxaad tidhaahdaan niman annagana marka waxa weeye diinkayagii ka baxay taadana aan soo gelin baa naga soo fakaday noo soo dhiibo gacanta noo soo geli annagana diinteedii waa ka baxeen taadiina may soo gelin ya halkaasuu dabeedna markaa u yeedhay yagiina waa hadleen jacfar bin abi taalib baa u hadlay halkiiba markaysa markaa sheegay inuu dee ilaahay rasuul u soo diray ay garanayaan oo iyaga ka dhashay dabeedna marka waxa weeye uu hanuunka igu yeedhay dabeedna marka ay rumeeyeen oo raaceen halkiiba waxay silaahan ku diro waxay yidhahdeen ciise caayaan dabeedna wuxuu ku akhriyey aayadaha markaa suuratu maryam ee ciisena ku saabsan waxaanay u sheegeen ciise inuu markaa rasuul ilaahay iyo addoon ilaahay inuu yahay boqorkii xabashidee najaashi asxama la odhan jiray najaashina laqabku ahaa wuxuu yidhi markaa inta ciise sidaa ay sheegeen intaa in lee kama badna yacni waxa weeye waa addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay yacni saas weeye halkiiba markaa diiday inuu u dhiibo isaguna waaba islaamayba waxaanuu yidhi marka waxaa weeye halkiina jooga yacni cid dhibaato idiin geysan kartaana ma jirto halkaas iyaguna waxay la noqdeen iyagoo markaa aan wax guula gaadhin ay iyaguna noqdeen saxaabaduna markay soo hijroonayeen doonyo ay soo raaceen dadka qaar waxay moodaan inay meeshu markaa waxaa berri ahayd oo markaysaa dhulka iska soo mareen laakiin waxaa saxiixulbukhaarigaba ku sugan doonni inay soo raaceen saxaabada qaarkood ay ku yimaadeen markaysa markaa dhulka xabashida ay ku yimaadeen soomaalidu waxay iska dhaadhiciyaan meeshay ka soo degeen inay zaylac tahay laakiin tan noocaasa markaysaga mid yacni markaa eh, xaqiiqada u dhow maaha suudaan waxay yidhahdaan borsiciid bay ka soo degeen ya borsiciid bay ka soo degeen laakiin eh, musawac inay tahay baa kolle loo badiyaa yacni sida markaa waxba loo badiyo meesha lagu socdayna waxay ahayd dee uksuum oo caasimadda ahayd oo boqorku joogay meesha ku aadanna waxay noqonaysaa musawac uksuumna waxay ka tirsan tahay dee darafka hadda etoobiya ee xagga suudaan xiga ya halka asxama joogay boqorka markaysa markaa xabashidu hadiis beri dhowood baa la sameeyey yacani waxa weeye boqorka xabashidu wuxuu joogi jiray uksuum waa mandiqada markays waa tigreega markaysa weeye weliba darafkeeda shishe yacni xagga suudaan xiga ayay ku taallaa uksuum haddaad ku qortaan internetka waa ii soo baxaysa qabrigii najaashina waa laydin tusaya marka meesha ku beegan waxay noqonaysaa marka waxa musawac una dhow taasay marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal yacni sidaas ayaa marka waxa saxaabada qaarkoodna ay u hijroodeen markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray madiine inuu hijroodo reer madiine ayaa markaysaa yimi baycatu alcaqaba aluula waathaaniya ayay markaysa waxa nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam kadibna waxay yidhaahdeen noo kaalay annagaa ku daafacaynaa ya baycadii hore dad kooban baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam laakiin baycatu alcaqabati ahaaniya ayay soo fara bateen oo toddobaatan in ka badan ayaa marka waxa yimi baycadana nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam nebigana yidhi noo kaalay annagaa ku daafacaynaa madiine noogu kaalay madiinana markaa islaamka waa ku intishaaro waa ku faafay yacni islaamkii waa ku intishaaro waa ku faafay yani ragga qaarkoodna yani waxa weeye aad yo aad bay markaa ugu dadaaleen reerahoodu marka inay islaamaan sida waxa weeye marka sacd ibnu mucaad wuxuu ahaa markaysaga jiif caaqilkii aws ayuu ahaa dabeedna wuxuu yidhi ya reer awsow qof islaamo mooyaane hadalkiinu xaaraamu iga yahy qof kale la hadli maayo habeen iyo maalin bay ku islaameen ya marka dabeedna waxa weeye sidaas ayaa islaamka ugu intishaaro ugu faafay kadibna marka labadii reer oo wada socda ayaa marka waxa weeye marka nebiga baycada la galeen waxa weeye waxay noqotay inuu nebiguna calayhi salaatu wasalaam loo idmo inuu hijroodo yacni marka hijradii ayaa marka saxaabadii horta maka ku sugnayd baa marka hijrootay markay arkeen saxaabadii oo gurmaya iyo reer markaysa waxaan yacni madiine oo islaamaya markay taa arkeen ayay dabeedna waxay isugu yimaadeen gaaladii quraysheed talo oo waxay is yidhaahdeen dee isaguna waa bixi doonaa dee halkaana dabeedna markaa waxa weeyaan ciidan baa lagu urursan doonaa dabeedna markaa dib baa laydinkula diriiri doonaa oo markay ku tashanayaan yacni maxaynu ka yeellaa maxamed yaa xalal hore oo ay mareen waa jiraan laakiin xalalkii hore ma guulaysan xalalkii hore waxaa ka mid ahaa cunaqabataynta markaysaga yacni la cunaqabateeyey reer bani haashim oo la gooyey oo la yidhi yaan waxba laga iibin waxba laga iibsan waxba la siin wax mucaamalo muqaataca cunaqabatayn ha lagu sameeyo dabeedna marka waxaa la qoray yacni wariqat alqatiica warqaddii goynta ama cunaqabataynta muqaatacada warqadda caynkaasna kacbada laga laalaadiyey xal horay ahaydoo marka hore ay mareen xalka noocaasa ah, waxa weeye waa lagu furiyey reer bani mutalib iyo reer bani haashim iyagu waxay noqdeen inay reer bani mutalib waa reer yar oo markaysa markaa reer bani haashim la walaal ah inay markaa iyagu ay raacaan oo yidhahda annagu reer bani haashim yani hadday noolaadaanna waa la noolaanaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa laakiin labadii kale la walaalaha ay waaweynaa cabdishamsi iyo nawfal iyagu marka waxaa weeyaan arrinkaa reer bani haashim may raacin cidda cunaqabataynaysa ayay ka mid noqdeen afar walaala baa markaysa markaa ilmo cabdimanaaf waa haashim iyo mutalib iyo cabdishams iyo nawfal ya marka cabdishams iyo nawfal waxay la safnaayeen gaalada quraysheed waatuu abu taalib u gebayey lahaa jaza allaahu canna jaza allaahu canna cabda shamsin wa nawfalan cuquubata sharin caajilan hayra aajili ilaahay marka waxa weeyaan yani labadaa balaayaha ku rido ya yani marka uu habaarayey markaysaga yani waa nagaga baxeen oo markaysaga yani dadkii kale ay noo soo raaceen marka iyaga wuxuu si gaara u tilmaamsaday maadaama markaysa markaa dee walaaladooda ay ahaayeen oo ciddii colaadinaysay ay markaa soo raaceen sidaasuu markaysa markaa ugu habaarayey oo markaa gabayga ugu tirinayey ciqaabta noocaas iyo waxaa loogu samaynaya muxamed noo dhiiba oo gacanta naga soo geliya yani waxaa waxaa tidhahda dadkaannu kala midnahay ya yacni taasaa markaa looga ciqaabay yacni dhib badan baa ku dhacday waa sabreen waa adkaysteen kadib markii dambe ilaahay waxa weeye arrinkii waa buriyey markay dhibaatadii markaysaa muddo sidii ku socotay ay aad u dhibaatoodeen xataa le waxba lagama iibin karo waxba lagama iibsan karo waxba lama siin karo lama macaamili karo aysaa noqotay ya yacni waxa weeye xaalad cidhiidhiyo adag bay soo mareen markii dambe ayaa markaa waxa niman markaa eh, lafaha kale ah oo qaarkood bani haashim dhalay ayaa waxay yidhaahdeen arrinka noocaasa dee aan markaysa markaa sayn u burin lahayn waa in marka aynu samaynaa nimankii baa isballansaday halkiibaa dabeedna markaysa waxaan markaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay waxii baa loogu sheegaye warqaddii la qoree kacbada laga laalaadiyey inuu aboor cunay halkii halkiiba dabeedna shir markii la ysugu yimi baa marka isaga nimankii meelo kala duwan bay fadhiisteen markaasaa waxaa la yidhi horta heshiiskan yaa ogaa muqaatacadan horta yaa qaatay yaa ogaa anigu ma ogeyn mid kalaa meel kale ka hadla anigu ma ogeyn anna ma ogeyn anna ma ogeyn abu jahal baa yaabay wuxuu yidhi haadaa amrun qad qudiya billeyl kani waa arrin habeen la soo xukumay ya tale habeen la soo gaadhay wey buui markaas horta warqaddii ha la soo saaro warqadda la sheegaayo waa maqallaa'une waa la keenay magicii ilaahay mooyaane wax kale baaqi maaha in alla intii kale aboor baa cunaay dee waxba kuma yaallinbi meshe ya marka xuluul hore way isku dayeen calaa kulli xaal halkii ugu dambeeyey waxay yidhaahdeen marka maxaynu samaynaa dabeed waatay markaa yidhaahdeen dee andillo suuratlanfaal baynu ugu tegi doonaa insha allahu tacaala calaa kulli xaal yani xulusha noocaasa kala duduwan bay markaa soo mareen akhiiran markii dambe waxay noqotay tiina ilaahay inuu ka samata saaray hijradiina ay sidii ku dhacday markuu madiine tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeed ayaa markii dambe dagaalkii la idmay udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu ma aayaddii ugu horraysee dagaalka ku soo degtaa waxaa laga dhigay mubaax markii hore wuxuu ahaa markaa midaan bannaanayn marka waxaa laga dhigay mid mubaaxa marka dambena waxa weeye waa la amri doonaa yani markaa shayan fa shayan mar la yidhaahdo kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama mar la yidhaahdo waxa weye kuwa idinsoo xiga la dagaalama ilaa markii dambe la yidhi gaaladoo dhan la dirira oo la dagaalama marka falamaa kutiba calayhim lqitaalu idaa fariiqu minhum yakhshawna annaasa ka khashyat illahi wa ashadda khashya yani markii dambe waxay noqotay ee dagaalkii la faral yeelay inay muuminiinta qaarkood dagaalkii hore ugu dhiiran waayeen tii baa lagu canaananayaa aayaddani ku saabsan tahay wa qaaluu rabbana lima katabta calayna alqitaala lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qariib maaha dagaalka inay diidan yihiin laakiin waxa weeye waa kurhigii dabciga ahaa wey ya waxay jecel yihiin in dib looga yaro dhigi lahaa oo wakhti dambe la amri lahaa marka deedna iyadoo lagu gelinayo ayuu allah wuxuu yidhi qul mataacu dunyaa qaliil walaakhiratu khayrun liman ittaqaa raaxada adduunyadu waxa weye waa wax yar waana wax dhammaanaya weeye marka saasaa markaa jihaadkii loo amray muminiinta markii dambe waa jihaadeen waana la jeclaysiiye fadaaisha uu leeyahay ayaa loo sheegay shahaadada waxaa ku sugan fadliga ajarka jihaadka ku sugan yani marka jihaadka la sameeyo fadliga laga helaayo sawaabka laga helaayo sida marka waxa lagu bixiyo sida loo labanlaabayo yani waxaweyaan qadar yar haddii marka la jihaado fadiilada iyo ajarada laga helayo axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaduna sii caddaysay marka waxa weeye fadaa'isha aad iyo aad ayaa adiladu markaa uga warrantay allah waxau yidhi alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum alam tara ma ogtay oo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina qiila lahum kuwii lagu yidhi iyaga kufuu aydiyakum laabta gacmihiinna can qitaali alkufaari dirirta gaalada aad la diriraysaan ka laabta oo gacmihiinna ka laabto ka ceshada lammaa talabuuhu bimakkata liada alkufaari lahum markay dagaalka dalbeen oo dooneen bimakkata maka gudaheeda ay ku dalbeen oo ku dooneen ba'du waa darfiyo liada alkufaari lahum dhibaatayntay gaaladu iyaga dhibaataynayeen aawadeeda ay u dalbeen in dagaalka loo ogolaado wa hum jamaacatu min asaxaaba waa koox saxaabada ka mid a cabdiraxmaan ibnu cawf waghayruh wa aqiimuu asalaata salaadana ooga wa aatuu zakaata zakadana bixiya falammaa kutiba markii la faral yeelay furida la faral yeelay calayhim yaga korkooda alqitaalu yacni allah baa ku faral yeelaan loo jeedaa kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum ay furid kutiba calaykum asiyaamu ay furid waa la faral yeelaan loo jeedaa kitaabada ilaahay loo tiiriyaa waxay noqotaa marna kitaaba sharciya waa faral yeelista marna waxay noqotaa kitaaba qadariya marna kitaaba qadariya ayay noqotaa kataba rabbukum calaa nafsi araxma idaa fariiqun waabayadii oo koox minhum yaga ka midii yakhshawna annaasa ay yakhaafuuna annaasa dadka ay ka baqayaan alkufaara gaalada ay ka baqayaan annaas waxaa loo jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus buu ku ishaaraya lafdiga caam ah laakiin khusuus baa loo jeedaayoo khusuuska gaaladaa loo jeedaa ay cadaabahum dhibaatayntooda ayay ka baqayaan gaaladu ay dhibaataynayaan bilqatli dilka ku dhibaataynayaan ka khashyatihim cadaab allah baqasho la baqashadooda ay ka baqayaan cadaabka ilaahay aw ashadda khashya ama baqasho ka daran baqashada allah ka baqayaan ashadda khashyatan min khashyatihim lahu baqashadooda ay ka baqayaan allah ay ka baqayaan lahu ay lilaahi baqasho ka daran ba ay markaa ka baqayaan wa nusiba ashadda ashadda waa la nasbiyey calal xaali xaal baa lagu nasbiyey halkan laba macno ay aqbali kartaa waa in xaal la yidhaahdo oo xaal marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa tohore lafteeda in la xaaleeyo ka khashyati illaah xaal markaa waxa mushaabihiina likhashyatihim yacni cadaab allah xaalay u eg yihiina oo shabbahayaan baqashadooda ay cadaabka ilaahay ka baqayaan ama ay ilaha ka baqayaan aw ashadda khashya ama waxay baqayaan yacni waxa weeye xaal markaa ay daraansho badan tahay cabsidoodu oo waxay ahayd khashyatan ayaa markaa waxa weeye ay ashadda sifo ka ahayd dabeedna waa laga soo hormariyey khashyatan ashadda min khashyatihim lahu bay ka dhignayd hmm. waxay kaloo aqbali kartaana inay markaa noqoto yacni khashyatan ashadda khashyatan ashadda min khashyatihim yacni saa macnuhu u dhacay wa nusiba ashadda ashadda waa la nasbiyey calal xaali xaal baa lagu nasbiyey ama baqashay baqayaan xaal baqashadoodu ay tahay ashadda midda raansha badan ay tahay yacni marka xaal khashyadu ay tahay ashadda mid ka daran ay tahay khashyatan xagga cabsida min khashyatihim lahu baqashadooda ay allah ka baqayaan marka nakiro sifadeed baa la hormariyey ila isuma idaafaysno ashadda khashyatin lama odhanayn ashadda khashyatan baa la yidhi marka khashyatan ashadda baa asalku ah khashyatan ashadda marka xaal khashyada soo socota ashadda ay tahay mid daraansha badan khashyatan yani markaa baqashay ka baqayaan min khashyatihim lahu xaal ay ka daran tahay baqashadooday markaa ka baqayaan allah ay ka baqayaan wa nusiba ashadda cala alxaali wa jawaabu lama lamaa jawaabteeduna dalla calayhi waxaa tusiiyey idaa wamaa bacdaha idaa iyo waxaa ka dambeeya ayaa tusiiyey idaa fariiqun minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illaah yacni markaa taasaa tusiye macnaha ayaa marka u dhacaya laga garanaya oo jawaabtaas maxay noqonaysaa faaja'athum ay faaja'athum alkhashya waxaa ku kedinaysaa baqasho ay baqdaan baa ku kedinaysa baqasho ay baqdaan ayaa ku kedinaysa marka waxay noqonaysaa yakhshawna annaasa dadkay ka baqayaan xaala kownihim xaalay yihiin mushaabihiina ama mumaasiliina liahli khashyati illaah marka ahli baa la soo qadaraya cafwan ahli baa la soo qadaraya marka xaalka laga dhigaayo labaduba xaal bay noqonayaan ta hor iyo ta dambeba waxaad mooddaa sheikhu xoogaa labada inuu isku daray oo tii hore markaysaga xaalka aanuu tasriixin ta dambena xaalka tasriixiyey marka laba tafsiir oo kala duwan ayaad mooddaa inuu talfiiqiyey marka xaalka laga dhigo waxay noqonaysaa yakhshawna annaasa dadkay ka baqayaan xaala kownihim xaalay yihiin mumaasiliina qaar shabahaya khashyat illaah liahli khashyat illaah oo ahli baa la qadaraya yacnii markaa cidda allah ka baqaysa xaalay shabbahayaan bay dadka ka baqayaan aw ashadda khashya aw xaala kownihim ama xaala yihiin ashadda minhum qaar iyaga ka daran kuwa ahlu khashyaha ah khashyatan xagga cabsida uga daran yakhshawna annaasa dadkan ka baqayaan xaala kownihim xaala yihiin yacni kaafkan baa markaa mumaasiliina laga qaadanayaa oo macno markaa yacni xaal noqonaya lagu awilayaa yani mushaabihiina ama mumaailiina xaalay shabbahayaan khashyat illah ay liahli khashyat illaah cidda khashyada ilaahay u ehelkaa xaalay shabbahayaan ayay dadka ka baqayaan aw ashadda khashyatan aw xaala kownihim ama xaalay yihiin ashadda khashyatan ashadda minhum xaalay yihiin ashadda minhum qaar ka daran xaalay yihiin khashyatan xagga cabsida uga dalla calayhi waxa tusiyey idaa wamaa bacdaha idaadii waxa ka daba idaa fariiqun min annaasi lamaada hore falamaa kutiba calayhim alqitaalu baa waxay u baahantay jawaab jawaabtan wuxuu yidhi markaa wuu tusiiyey yacnii waxaa jumla ficliya ayaa lagaga jawaabaa haaliban weliba maadi bay noqotaa ya falamaa qadaynaa calayhi almowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat alardi marka dee waxa weeye yacni idaa fariiqun jumladan ficliyada ah ay gashay yacni daalli bay u tahay waa siduu leeyahay wa jawaabu lama lamaada jawaabteedu dalla calayhi waxaa tusiyey idaa wamaa bacdaha idaadiyo waxaa ka dambeeya macnuu muxuu dhacayaa ay faaja'athum waxaa ku kedinaysaa alkhashyatu baqashaa ku kadinaysa ay baqdaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen jazacan min almowti argagaxay geerida ka argagaxeen daraaddeed ama xaal ay ka argagaxeen mafcuul lahu ka dhigto ama xaal ka dhigto rabbanaa rabbigayow lima katabta calayna alqitaala maxaad noogu faral yeeshay korkayaga dagaalka lowlaa akhartana ay halla akhartana maad naga dibdhigtid ilaa ajalin qariib muddo dhow intii ka ahaatay maad naga dibdhigtid ilaa muddo dhow maad naga dibdhigtid qul waxaad tihi allahum yaga waxaad ku tidhahdaa mataacu dunya raaxada adduunyadu ay maa yutamatacu bihi fiiha waxa adduunyada gudaheeda lagu raaxaystaa aw ilistimtaacu biha maxay ku kala duwan yihiin ta hore waxa weeye waa shaygii lagu raaxaysanayay laftiisii ta labaadna waxa weeye waa istimtaacii raaxaysiga ahaa oo masderka ahaa yaa labada shay kollayba dee waa ma kala maarmayaan marka waxa weye waxaa loo fasiri karaa mataac bimacnaa istimtaac raaxaysiga adduunyada lagu raaxaysanayo waxaa kaloo loo fasiri karaa asalka ta ah oo ah yacni waxa weeye shayga lagu raaxaysanayo tamatuc istimtaacu ku dhacayo mataacu dunyaa waxaa lagu raaxaysanayo adduunyada maa yutamatacu bihi fiiha adduunyada gudaheeda waxaa lagu raaxaysanayo aw listimtaacu biha ama raaxaysiga adduunyada lagu raaxaysanayo qaliilun waa yaryahay aayilun ila alfanaa wuxuu markaa u noqonayaa xagga marka waxaa dhammaadka ayuu noqonaya aayil waa min alawl awl baa laga keenay waa kelmaddan ta'wiilna ka timaado weeye ya aala yauulu awlan waa noqoshada aala waa noqdo marka aayilun waxaa la yaqaanay wasniga faacil haddii waxa weeye waaw ama ya ficilkii hulaasiga ahaa yani ajwaf lwaaw ahaa ama yani markaa ajwaf yaaiya ahaaday yani facalada dhexda ka bugta caynulkelima waaw ama ya ku bugta marka wasniga faacil lagu keeno waajibu libdaal buu ahaa hamzaa loo bedeli jiray qaala yaquulu qaa'il fa huwa qaa'il asalkeedu qawalay ahayd ismu faacil marka laga keeno qaa'il bay noqonaysaa baaca yabiicu baa'ic bayacay ahayd waa ajwaf yaa'i ah baa'ic baa la odhan jiray haddaba markaa tan iyadoo ay ahayd aala ilaa awalay ahaydee baabu qaalay ahaydee muxuu aayilun u yidhi aa'ilun u odhan waaye aa'ilun muxuu u odhan waaye masaladan waxa weeye waa masalo qaacidadii khilaafsan qaacidadii waa masale khilaafsan sababtuna waxay tahay yacni ficilka ayaa hamsu ku bilaabmaa yacni markuu hamse ku bilaabmo laba hamso ay u dhaxayso arif u dhaxeeyo hamsada dambana hoos dhigan tahay dee carabiga lagumaba haya baa la yidhi carabiga lagumaba hayo laba hamso ay markaa alif u dhaxeeyo aa ah erayga la yidhaha aa ah oo ismu shajaratin aba baa la hayaa kelmad kale lama hayo saas aawadee qaacidadu waxay ka tahay mustasnaa bay ka tahay mustasnaa hariib waxaa kutubta sarfiyiintu inaynay sheegin masalada noocaas waa shay hariib ah laakiin culammada carabiyada qaarkood baa tilmaamay qawaamista qaarna waa soo naqliyana waa tilmaameen kuraac sheikhi la odhan jiray culammadii hore ka mid a mutaqadimiinta ayaa tilmaamay carabiga markaysaa kelmaddaa aaa ah, ah mooyaane laba hamso alif u dhaxeeyo kelmad ah laguma hayo luatlcarab luatlcarab laguma hayo saas aawadee xadiiskii saxiixyada aayibuuna taa'ibuuna caabiduun tanbay la mid tahaye ma aa'ibuuna baa mise wa aayibuuna shuraxda qaarkood waa ku taradudeen halkaa markaasaa waxaa weeye qaar ishkaal ay ka gasho ay yidhahdeen kada qaal ya markaasaa qaar hamzadii markaysa markaa tasriixiyeen oo yidhahdeen aa'ibuuna riwaayadana lagumaba hayaba kutubu sunna markaysa si loogu soo wariyey xadiiska isagoo saxiixiyada iyo keyrkoodba ku yaallaa haddana aayibuuna ugu soo arooray haddama aragta yacani waxa weeye aaba yauububa iyaduna ahay tan bay la mid tahay waa aala yauulu iyo aaba yauubu waa isku mid sida taaba aayibuuna loo odhanaayo ee aa'ibuuna aan loo odhanaynin ayaa tanna aayilun loo odhanayaa marka khata maaha waa sax qaliilun aayilun ila alfanaa wuxuu u noqonayaa ila alfanaa'i baabba uu noqonayaa fanaagu waa did albaqaa waxaa kale jira finaa iyo fanaa finaa waa bannaanka guriga ka horreeya finaa baa la yidhahdaa ama tan waxa weeye markaa baabba ah fanaa baa la yidhahdaa dad xarakada iskaga kaa gedmato waxaad tidhahdaa did albaqaa'i calaa wasni albaqaa tabaqaaga kullidiga ahi ee ka soo hor jeeda calaa wasni albaqaa baqaa bay la wasni tahay baqaa iyo fanaa waa isku wasni macnahana waa isku lid walaakhiratu aakhiro ay iljannatu jannadu aakhira la yidhi waxaana laga tilmaamayaa yacni jannaa loo jeedaa ilaa aakhira waxay leedahay markaysaa janno iyo naar labadabe ya khayrun yadaa u khayr leh liman itaqaa kii ka baqaa ciqaab allahi ciqaabka ilaahay kaga baqa bitarki macsiyatihi macsidii ilaahay inuu ka tago kaga baqa walaa tudlamuuna laydin dulmin maayo bitaa'i walyaa walaa yudlamuuna iyo walaa tudlamuuna labadaba la akhriyey laydinma dulminaayo walaa yudlamuuna lama dulminaayoy noqonaysaa marka yada la akhriyana waa laba qiraa'o walaa tudlamuuna laydima dulminaayo laydinkama nuqsaaminayo tunqasuuna min acmaalikum camalladiinna fatiilan ay qadra fatiilin fatiil in la eg laydinka dulmin maayo bimacnaa laydinkama nuqsaaminayo fatiilku waa maxay qadra qashrati nawaati laftimireedka xuubka yareecadee ku wareegsan qadar la'eg laydin dulmin maayo yacani laydinkama nuqsaaminayo camalladiinna laakiin tafsiirkaas qadra qashrati nawaati waa sabqu qalam si hore markaa mar hore aynu soo marray aynu ku sheegnay ee fatiilka waxay markaa culammadu markaa tilmaameen jumhuuru ahlicilmi fatiilka in la yidhaahdo laftimireedka halkeeda kala jeexana sidaa u dhararan yaa waxaa gudaheeda ku jira khaydka yare gudaheeda markaa ku jira ay qaadayso intaa wax la eg laydin dulmin maa hmm. dilintaa yaree marka laftimireedka waxaa ku sugan gudaheeda wax nafle maaha intaa wax la eg laydinkama nuqsaaminayo camalladiina fajaahiduu jihaada dulmigu wuxuu ku fasiray naqsi buu ku fasiray ya dulmiguna wuxuu noqdaa laba nooc yacni wuxuu noqdaa naqsu lxasanaat in wanaagyadooda laga nuqsaamiyo iyo in marka waxaway dembi ayna galabsan dhalada laga saaro labada noocba waa noqdaa labada noocba waa u dhacaa marka wax xadgudub oo laydinku samaynaya ma jiro camaladiina waxba laga nuqsaamin maayo dembi aydan galabsan dhalada laydinka saari maayo dembi aydaan galabsanna dhalada laydinka saari maayo aynamaa takuunu yudrikkum lmowt aynamaa takuunuu meel kastaa ku sugan tihiinba yudrikkum lmowtu geeridu waa idin haleelaysaa walow kuntum fii buruujin mushayada walow aa ku sugnaateen baa fii buruujin guryaha ku sugnaateen mushayadatin la adkeeyey ama la dhaadheereeyey wa in tusibhum hadday haleesho xasanatun wanaag hadduu haleelo yaquuluu waxay odhan haadihi tani min cindi illaah allah agtiisay ka ahaatay xagga allah bay ka timi oo ka ahaatay wa in tusibhum hadday haleesho sayi'atun xumaani dhibaato yaquuluu waxay odhan haadihi tani min cindik adiga agtaaday ka ahaatay muxamadow oo bimacnaa yacni markaa shu'migaag iyo beladaaday waxaan ku yimaadeen yaa diinta aad sheeganaysay aad waddo ayaa noogu wacan masaa'ibkiiyo dhibaatooyinka nagu dhacaya waa baasaysanayaan qul waxaad tidhahdaa kullun mid kastaba min cindi illaah allah agtiisu ka ahaaday yacnii iijaadan wa qadaran xagga jirsiinta iyo abuurista iyo qadaraadaba famaa li haaulaa'i alqawmi maxaa u sugnaaday kuwaasi oo qowmka ah laa yakaaduuna xaal aynay ku dhowaanayn oo ku siganaynin yafqahuuna inay fahmaan xadiisan hadal inay fahmaan ama war inay fahmaan xaalay sidaa yihiin maxaa u sugnaaday maa asaabaka min xasanatin fa min allaah maa asaabaka wax kastoo ku haleela oo min xasanatin xasana ah wanaag ah fa min allaah xagga allah buu ka ahaaday wamaa asaabaka wax kastoo ku haleelo min sayi'atin xumaana fa min nafsik xagga naftaada ayuu ka yimi oo ka ahaaday yacnii naftaada u saaba iyo xumaanta ay la timi wa arsalnaaka linnaasi rasuula wa arsalnaaka waa ku soo dirno allah yidhi linnaasi dadka ayaannu kuu soo dirnay rasuulan xaal aad rasuul tahay oo risaaladu saaxiib tahay wa kafaa billaahi shahiida wa kafaa billaahi allah baa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay waxaa laynoo sheegay iyadoo la tirtirsinaayo mu'miniintii in waxa weeye markaa geerida wakhtigii loo qoray inaynay ka fakanayn oo ka baxsanayn meel kastoo lagu sugan yahayna qofka geerida qortii loo qoray inay ku dhacayso marka waa tirtirsiga lasii tirtirsinayo oo loo tilmaamayo in waxa weeye ajashoodii ayna ka hormarayn kana dibdhacayn saas aawadeed gaalada markaa la jihaadoo la diridho markaasuu ilaahay wuxuu inoo sheegayaa haddii munaafiqiinta ay haleesho yacni xasano ay haleesho waxay odhanayaan xagga allah bay ka ahaatay hadday dhibaata haleeshona waxay odhanayaan maxamed oo xaggaaga inooga timi adaan noo sababa ya ama gaalada ama munaafiqiinta ayaa markaa sidaas odhanaysa wala munaafiqiinta lagu sii fasiraa waxaa loogu jawaabay kullu min cindi illaah mid kastaba xagga allah buu ka ahaaday qadaran wa iijaadan ashyaada dhammaantood allah baa abuuray allah baana qadaray ya haddana aayadda dambe allah wuxuu yihi maa asaabaka min xasanatin fa min allah wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik see loo kulminaya labada aayadood ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddu hore waxay ku saabsan tahay yacni xaqiiqa ahaan iyo qadar ahaan xagga abuurista iyo qadarka ashyaada dhammaantood kullun min cindi illaah ya min cindi illaahi inay ka yimaadeen oo ka ahaadeenna waa xaqiiqa aayadda dambena waxaa loo jeedaa yacni in laga tilmaamaayo wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik waxaa loo jeedaa min xaysu sabab oo toornaw calaa sabiili xaqiiqa tadmanow calaa sabiili majaaz marka sabab ahaan yani wax kasta oo dhibaato ah yani waxaa u sababa dembigiinna wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiibo ah waxay idinku haleeleen sababta waxaa galabsateen waxaa kasbateen oo la timaadeen taasay idinku haleeleen marka labada ayo isma caaridayaan labada aayadood yacni iskama hor imanayaan allah waxau yidhi aynamaa takuunuu meel kastaa ku sugnaataanba yudrikkum almowtu geeridu waa idin haleelaysaa walow kuntum fii buruujin mushayada yacni xaal walba idin haleelaysaa xaalaa markaa ku sugan tihiin yacni guryo la adkeeyey iyo xaal aydaan ku sugnayn fii kulli xaalin waa idin haleelaysaa walow kuntum haddaad ku sugnaydeenba haddaad ku sugnaataanba fii buruujin guryo ama xusuunin dhufaysyo culamada qaar dhufaysyoay u fasireen waana sida uu hadda mufasirku maray taabiciintii qaar baana laga soo wariyey saas laakiin jumhuurka culammadu waxay maraan buruujka in looga jeedo yacni guryaha dhaadheer in looga jeedo saas aawadeed baa xidigaha buruuj la yidhaahdaa waasamaa'i daati lburuuj ya marka guryaha dhaadheerna yacni markaa buruuj waa la yidhahdaa buruuj waa la yidhahdaa marka jumhuurta culammadu waxay qabaan fii buruujin markaysaga haddaad ku sugan tihiin guryo mushayadatin yacni markaa dhaadheer ama la adkeeyey oo markaysaga markaa oo la talbiisay oo la nuuradeeyey murtaficatin koreeya waa bilmacnaa oo ismu faacil buu keenay iyadoo ismu mafcuul ay ahayd macnaha guud buu ka eegayey waxaa kaloo la yidhi mutawala ismu mafcuulkii baa la waafajiyey waana sida zajaash uu ku fasiray mushayada bimacnaa mutawala cikrima wuxuu yidhi mushayada musayana bishiid wa huwa aljasu waa guryo markaysagaa lagu qurxiyey yacni nuurad talbiisuna waa iska soo geli kartaa talbiis iyo nuurad markaa waxa weeye markaa lagu qurxiyo lagu adkeeyey kollay talbiistaa kasii adag laakiin jasiga waxaa lagu sheegi jiray inay nuuradda tahay falaa takhshaw alqitaala khawfa almowt ha ka baqina dagaalka khawfa almowti baqasho geeridaa ka baqanaysaan daraaddeed ha uga baqina wa in tusibhum hadday haleesho alyahuuda yahuudda ay haleesho sheikhu isagu wuxuu ku fasiray yahuudda culamada qaarna waxay ku fasireen sida qurdubiga oo kale alyahuuda waalmunaafiqiin yahuudda iyo munaafiqiinta marka adigu calaa kulli xaal gaalada iyo munaafiqiintu waa soo geli karaan wa in tusibhum hadday haleesho ay alyahuuda yahuudda munaafiqiintuna waa la mide xasanatun wanaag hadduu haleelo khisbun barwaaqo wasacatun iyo arsaaq ballaadhan maal yaquulu waxay odhan haadihi min cindi illaah tani allah agtiisay ka ahaatay wain tusibhum hadday haleesho sayi'atun xumaan jadbun wa balaa'un yacni marka abaar wa balaa'un iyo balaayo kama xasala lahum cinda quduumi nabiyi sidii marka waxaa ku dhacday markii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine uu yimi yani yuhuudda markaa qaarkood sidii ku dhacday in marka waxawa yani waxay beeranayeen ka nuqsaameen waxaa laga sheegay inay yidhahdeen maa zilna nacrifu naqsa fii simaarina wa masaaricina mundu qadima calayna hada arajul wa asxaabu ya intii ninkaas yimi yani marka wixii aanu beeranaynay iyo waa naga nuqsaameen waa naga yaraadeen yaquulu waxay odhan haadihi min cindik kani agtaaday ka ahaatay odhan yaa muxamadu muxamedow ay bishu'mik balaayadaaday ku timi waa baasaysi way dhici jirtay gaaladu inay baasaystaan yacni nebiyada qul lahum waxaad ku tidhahdaa iyaga kullun mid kastoo min alxasanati waasayi'a wanaagga iyo xumaantaba ka midii bimacnaa musiibada iyo nicmadaba ka midii min cindi illaah allah agtiisay ka ahaatay min qibali xaggiisay ka ahaato ka timi famaa li haaulaa'i alqawmi maxaa u sugnaaday kuwa alqawmi qawmka ah laa yakaaduuna xaala inay ku dhowaanayn waa la xaalaynaya yafqahuuna inay fahmaan aan ku dhowaanayn ay laa yuqaaribuuna an yafhamuu aan sigayn inay fahmaan xadiisan war ay fahmaan warkaasoo yulqaa ilayhim lagu tuuraayo wamaa maaduna istifhaamu tacjiib waa istifhaam la yaabis looga jeedo yaabgelin looga jeedo istifhaamu tacjiib waa su'aal yaabgelin looga jeedo ya min fardi jahlihim yani marka jahligooda yani markaa xadgudbay aawadeed lala yaabayo wa nafyu muqaarabati alficli ashaddu min nafyih yacni ficilka dhowaanshihiisa in la diidaa way ka daran tahay diidmada isaga la diidaayo aslulficliga oo haddii la yidhaahdo shaygii waxa weeye lama samaynayo haddii lahe laguma dhowaan in la sameeyo dee waxa sii daran laguma dhowaan in la sameeyaa sii daran wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk